بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأصول والثمار باب الأصول أصول أي بابه والثمار يمره yani iibkooda ayaa halka lagaga hadli doonaa usuusha waxaa looga jeedaa jamcu asli weeyo dhulkii iyo geedihii athimaarna waxaa looga jeedaa midhihii horey waxaan usoo tilmaannay in beecu leeyahay alfaad mutlaqa ah oo koo iyo toban lafdi ah koo iyo tobankaa lafdi wixii soo hosgelayay ayaa markaa haddii beeci la idlaaqo ayuu mualifku tilmaamayey afar ka ah horey noo soo dhaafeen altawliya wاlishraak wاlmuraabaxa wاlmuxaaa afarta hore noo soo dhaafeen toddobadii kale ayuu halkan mualif ku sheegi doonaa toddobadaasi waxaa weeye waa dhulkii beertii tuuladii daartii xayawaankii geedkii iyo midhihii intaa haddii la iibiyo maxaa soo gelaya maxaase ka baxaya wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala qaala idaa qaala hadii uu dhaho qofkii baayaca ahaa bictuka waan kaa eebiyey haadihi alard dhulkanaan kaa eebiyey aw amase assaaxata bannaankanaan kaa eebiyey aw ilbuqcata goobtanaan kaa eebiyey wa fiiha dhulkiina uu ku sugan yahay binaaun dhismo wa shajarun iyo geed falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu kaa la soo sheegay yadkhulu inuu gelayo fi lbayci beycii duuna rahni rahantii usan gelaynin lafdigii koobaad waxa weeye waa arladii qofkii hadduu dhul iibiyo wuxuu ihi haddii uu dhaho waxaan kaa iibiyey dhulka ama saaxadan bannaan saaxada marka uu leeyahay waa dhulka bannaan ee dhismaha u dhexeeya ama goobtan jagadan aan kaa iibiyey buuri isla markaa dhulkaa waxaa ku yaala dhismo iyo geedo madhabka muctamadka waxaa weeye in dhismaha iyo geedkaaba beeci ay soo gelayaan beeci ay soo gelayaan waayo dee way raacsan yihiin dhismihii iyo geedihiiba dhulkii bay ku dhex yaalaan marka taabic bay u noqonayaan waaya qaacidadan waxay leedahay attaabicu taabicu wixii taabic shay u ah waxa weeye shaygaa umuu xukumkii ku raacaya falaa yufradu bilxukm xukm lagu kala yeeli maayo shaygaa uu raacsan yahay umuu la noqonaya maadaama dhulkii u iibi wixii dhulkii ku dhex jiray ee ku sugnaa ee dhisme iyo geeda iibka umuu raacaya waa haddii uu iطlaaqa beeci waaya duuna rahni markuu ku leeyahay macnaheeda weeye haddii uu dhaho dhulkanaan kuu rahmay isla markaa dhulkii uu ku yaallo dhismo ama geedo dhismaha iyo geedahaasi dhulkii la rahmay ma raacayaan oo rahantii ma soo gelayaan marka maxaa loo kala saaray beecii iyo rahantii waxaa la yidhi beecu waa caqdi xoog badan maxaa yeeley milkigii buu rarayaa walidaalik wixii ku dhex yaalla arlada beecii bay raacayaan beecii dhulka la iibiyey ayay raacayaan laakiin rahanku milkiga ma rarayo milkiga ma rarayo walidaalik wixii ku dhex yaala dhulka oo geeda ahaa ama dhismo ahaa raaci mahayo wuxuu ihi qaala idaa qaala hadduu dhaho bictuka waan ka eebiye hadihi alarda dhulkana waama saaxata bannaankana walbuqcata ama goobtan wa fiiha uu ku sugan yahay waxyaabaha la soo sheegay dhulkii iyo bannaanki iyo goobtii binaahun dhismo washajarun iyo geed falmadhabu madhab muctamadku waxa weeye annahu kaa la soo sheegay yadkhulu inuu soo gelayo fi lbayci bayci inuu soo gelayo duuna rahni rahankiisa uusuna soo gelayn shajarka halkan laguu tilmaamayo waa geedihii waaweynaa weyaan geedaha yararka iyo beeraha dib buu ka sheegi doonaa wuxuu ihi wa usuulu lbaqli geedgaabka usuushiisii jiridiisii allatii usuushaasoo tabqaa hadhaysa sanatayni laba sano wadalika mithaal kalqati sida calafkii weeye geed calafkii weeye waalhunduba iyo geedka hunduba la yidhaahdo ka shajari geedkii unbay la mid yihiin walaa yadkhulu ma soo gelayo arlada marka la iibinayo maa yuukhadu waxa la qaadanayo dafcatan hal mar la gurayo ka xindatin wadalika mihaal ka xindatin sida qabandidii weeye wa shaciirin heedii weeye wasaa'ir zuruuc iyo beerihii kaleba markuu mualifku noo sheegay geedihii in ay gelayaan geedihii waaweynaa arlada marka la iibinayo ay raacayaan ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa geedaha yaryarka ama geedgaabka geedka loo yaqaano waa geedo fara badan waa anwaac badan leh geedaha yaryarka geedgaabka ah marka wuxuu ihi geedaha geedgaabka ah ee waxa weeye jiridoodu ay laba sano iyo wixii ka sii badan dhulku ay ku hadhayaan sida geedka la yidhahdo qati qatigu waxa weeye waa geed daabada calaf looga dhigo walhunduba waa geed waxa weeye loo isticmaalo mudaawaad isku daweeye wey geedahaas jiradoodu waa baaqi muddo laba sano iyo wixii ka sii badan ayay joogayaan waxaa kuwaa la mida ah, inagu aan garanaynaa xabxabkii jiridiisu mudday baaqi noqonaysaa waaya iyo qajaarkii waxyaabahaas wuxuu ku yidhi geedaha noocaasa ka shajari geedihii waaweynaa ayuun bay la xugum waxa weeye markii arlada la iibinayo geedahana way raacayaan way raacayaan waaya baycii bay raacayaan laakiin rahankii ku raaci mahayaan maxaa yeelay geedahani lihabaat inay sugnaadaan baa loo beeraa mudday joogayaan marka geedihi waaweynaa min lxugmiga zuruucdii beerihii caadiga ahaa sida sareenkii qabandidii haadii bariiskii iyo waxyaabaha khudradda ah sida toontii iyo basashii iyo wixii la midka ahaa kuwa iyagu waa waxyaabaha hal mar la gooyo eeg ma haraan oo jirid haraysa male basashii hal mar baa la goynaya sareenkii qabandidii bariiskii hal mar baa la goynaya waxyaabaha mar la goosto kuwa ayagu ma gelayaan arlada marka la iibinay qofkii haddii uu dhaho dhulka waan kaa iibiyey dhulkaana uu beeran yahay ay beer caadi ka baxday sida maalan qabantidii iyo haruurkii iyo geleydii iyo arabakidii wax la midka ah ee hal mar la goosanaya waxaa weeye beecii ma gelayaanoo ninkan baayaca ah ayuunbaa iska leh beertaas maxaa yeelay ashyaadan dawaam laguma talagelin inay joogaan oo in badan ay joogaan laguma talagelin beertan marka waxay shabahdaa buu guriga alaabtiisa alaabtii la rarayay haddii guri aad iibiso maalan qofkii baayac ee alaab u taalo guriga dhexdiisa de ma soo gelayso beecii ee alaabtii la rarayay manquulaadka ahaa asagaa iskale ninka baayaca cafashkiisa alaabtiisa raranaya wuxuu yihi wausuulu lbaqli geedgaabka jiridiisii allatii taasoo tabqa haraysa sanatayn laba sano kalqati sida calafkii daabooyinka weeye walhunduba iyo geedka hunduba ee geedkii mudaawaadka ahaa kashajari geedihii aan soo dhaafnay may la mid yihiinoo beecii dhulka way gelayaan walaa yadkhulu laakiin ma soo gelayo beeca arlada la iibinayo dhulka marka la iibinayo beecii ma soo gelayo maa yu'khadu waxa la qaadanayo oo dafcatan hal mar la qaadanayo dhulkii laga rujinayo ama laga goynayo wadaalika kaasi ka xindatin sida qaabandidii weeye wa shaciirin iyo haadi iyo wasaa'ir الzuruuc beeraha intoodii kale wayaصix waxaa asaxaya beyculardi dhulkii iibintiisii almasruucati ee beerhaa cala almadhabi muctamada haddaan qabaano walilmushtari kii iibsaday waxa uu leeyahay alkhiyaaru khiyaarin jahilow ah, haddii uunan ogeyn uusan ka warqabin zarcigaas ama beertaas walaa yamnacu الzarcu beertii diidi mayso dukhuulalrdi dhulkii inuu galo fii yadi lmushtari kii iibsaday gacantiisa wa damaanihi iyo damaankiisii waase goorma idaa xasalat hadday xasisho atakhliyatu wareejintii fil asaxi muctamada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi dhul beeran waa la iibin karaa waa yahay beerta hadda la sheegaya waxaa weeye waa beertii aan soo gelaynin beeca sida maalan qabantidii iyo sareenkii haddii dhulku ku beeran yahay dhulkaa beeran waa la iibin karaa waayahay waxay la mid tahay uun in qofkii baayaca uu iibiyo daar alaab ka buuxdo oo alaabta asagoo iska leeyahay markaa beyceedu waa asaxaya alaabtan hadhow markuu wareejinayo unbaa laga rabaa in alaabtii inuu ka faaruqiyo saan horey usoo tilmaanay marka dhulkaa beeran iibkiisu haddaba wuu asaxayaa beertan waxaa iskale baaica waaya ninkii iibiye baa iskale ninkan mushtarigan wuxuu leeyahay dhulka oo khali ah qofkii dhulkaa laga iibiyey waxaa uu leeyahay khiyaar inuu caqdigii beyca uu ku socdo iyo inuu fasakho beyci uu ka baxo labadaba way u bannaantay waayahay waa haddii uusan ogeyn beertaas markii laga iibinayay dhulkan inuu beeran yahay muusan ogeyn dhulkan horeybuu u arkay markii caqdi uu dhacay laakiin muusan eegin kadib markuu arkay kadib baa la beera dhulkii waaya ama markii laga iibiyey kadib intuuna la wareegin ayaa la beeray markaa khiyaar buu leeyahay inuu beecii u fasakho iyo inuu ku socdo labadaba asaga khiyaar u leh waayo beertaasi ma diidaysu ku yidhi in arladii la iibiyey ay soo gasho qofkii mushtariga ahaa ee iibsaday gacantiis isla markaana damaankiisa ay soo gasho waa haddii lagu wareejiyo ninkan mushtariga ah dhul beeran baa laga iibiyey marka haddii dhulkii lagu wareejiyo oo la makaniyo waxa weeye beertaas ku taala dhulka ma diidayso in eh, waxa weeye milkigii mushtariga ah arladii ay soo gasho isla markaana damaankiisa ay soo gasho maxaa yeele waa lagu wareejiyey qofkan cayn almabiic baa lagu wareejiyey qowlka labaadna wuxuu leeyahay asax ka soo horjeeda zarcigaasaa diidaya dhulkii inuu soo galo damaankiisa sababtoo ah waxay la mid tahay buuhi sida gurigii alaabta ay ku jirtay ilaa gurigii alaabta laga faaruqiyo damaankiisa ma soo gelayn laakiin qowlka muctamadka wuxuu leeyahay farqi baa udhexeeyo daartii alaabtii waa laga faaruqin karaa laakiin dhulkii beertii lagama jari karo ilaa beerta ka bislaato oo la goosto waaya wuxuu ku yidhi wayasixu waxaa asaxaya baycu lardi arladii in la iibiya almasruucati ee beereyd cala almadhabi haddaan qaban walilmushtari qofkii iibsaday waxaa u bannaan alkhiyaaru khiyaar ayaa walilmushtari mushtari wuxuu leeyahy alkhiyaaru khiyaar in jahilahu haddii uusan ogeyn beertaas walaa yamnacu zarcu beertii ma diideyso dukhuula lardi arladii inay soo gasho dhulkii fii yadi lmushtari kii iibsaday gacantiisa wa damaanihi iyo damaankiisa idaa xasalad hadday xasisho altakhliyatu wareejin wareejinta hadday dhacdo damaankiisa ayay aradii soo gelaysaa gacantiisanay soo gelaysaa ilax wlbadru abuurkii ama siirkii ka zarci beertii inbuu la mid yahay walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniye laa ujrata wax mushqaayad ah lilmushtari ninkii mushtariga inaysan u muddata baqaa'i zarci muddada beertu ay baaqi ku tahay dhulkii wuxuu ku yidhi siirka dhulka lagu beerayo ama abuurka waxaan inagu naqaano ama shiniba shinina waa la yidhahdaa siidna abuurna waa abuurkaas dhulka la gelinayo wuxuu la mid yahay sida zarcigii beertii inbuu la mid yahay oo waxaan horey usoo sheegnay in beerta hadday tahay wax hal mar la goosanayo in dhulka beeciisa aysan soo gelaynin ayan ayaana soo dhaaftay siirkana waa sidaas oo kale oo haddii uu yahay wax markuu soo baxo hal mar la goosanaya hadduu yahay sida maalan yani siirkii beeraha caadiga ahaa oo kale bariiskii iyo galeydii iyo wix la midka ah marka ayada ah beeci arada ma soo gelayo waana la daynayaa siirkaas ilaa uu soo baxo isla markaa wakhtiga la goosanaya uu gaadho qofka mushtarigahna khiyaar buu leeyahy haduusan ogeyn oo uu ku dhibtoonayo markaa khiyaar buu yeelanaya inuu beecii fasaxo iyo inuu fasakho uu ka baxo labadaasoo kale dooran doonaa waayahay haddii laakiin siidhkan uu yahay wax markuu soo baxo yani daa'im noqonaya sida maalan siidhka geedaha waaweyn cambihii iyo eh, liintii iyo waxaa weeye eh, geedtimireedkii iyo wixii la midka ahaa marka kaasi wuxuu la xugum yahay geedihii waaweynaa geedaha waaweyn waxaana soo dhaaftay in beyca dhulka ay gelayaan marka siidhkana beyca dhulka ayuu gelaya oo waxaa ninka mushtariga ah wuxuu ku yidhi qofka haddaba mushtariga ah muddada sarcigu uu dhulka baaqi ku yahay waxa mushqaayada ma leeyahay oo ilan dhulkiisii baa laga mashquuliyay oo beertii baa ku taalla oo kama faa'iidaysan karo waxna kuma beeran karo waxna kama dhisan karo mana degi karo beer baa ku taalla intaas ujradii dhulka lagu kareen lahaa ma la siinaya mise lama siinayo waxa weeyaan laba qowl baa ku jira laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye in muddada beertaasi ay baaqi ku tahay dhulka in aan la siinaynin mushqaayaddeedii ama ujuuradeedii sababtuna waxaa weeye asagoo hadduu mar raali ku noqday ilaan beeca in fasakhaa xaq loo siiyo haduu mar raalli ku noqday waxa weeye asagaa ceebtaas raali ku noqday oo fasaxay marka waxay la mid tahay sida asagoo laga iibiyo kale guri alaabi ay ka buuxdo alaabta inta laga daldalayo waxa weeye ujuuro ma beerta intay ku taalana saasoo kale wuxuu juuro uu leeyahay ma jiro waaya waa haddii uu markaa uuna ogeyn beerti haddii uu beerta og yahayna wax ujira ama taas mabaleba jasman khilaafka kuma jiraba wuxuu ku yidhi walbadru shinidii ama abuurkii ka zarci beertii may la mid tahay oo waxa weeye haddii wax la goosanayo geedkeedu uu noqon doono hal mar la goosanayo ma soo gelayso iibkii walaصaxu muctamad waxaa weeye anahu shaniya laa ujrata wax kira ah lilmushtari mushtarigeed isu sugnaan muddata baqaa'i zarci dheerta intay dhulka baaqi ku tahay walow baaca haddii ardan dhul maca badrin siid lala qabo ama shinnidii lagu abuuray lala qabo aw amase zarcin beer badriga iyo zarcigaasoo laa yufradu aan lagu keliyeeleynin bilbayci iibka aan baطla wuu ku burayaa fi ljamiici dhammaan wa qiila waxaa la yidhi fi lardi dhulkii waxaa ku sugan qowlaani laba qowl baa ku sugan wuxuu ku yidhi uu qofkii iibiyo dhul isla markaa uu dhulkii la iibiyo siidka ku jira dhulkan waxaa ku abuuran siid ama abuur baa ku jira ama waa dhul beer beer baa ku taala dhulkii marka wuxuu isla iibiya dhulkii iyo beerti ama dhulkii iyo siidki wuxuu hi bictuka hadihi alard wa zarcaha bictuka hadihi alard wa badraha dhulkan iyo siidhkiisa dhulkan iyo beertiisaan ka iibiyey buuhi isla markaa siidhkaas iyo beertaaba beec laguma keli yeeri karo beerta aan beec lagu keli yeeri karin waa beertee waa beerta sabuulkeedii ku jirta sida maalan oo kale galleyda hadday sabuulkeedii ku jirto lama iibin karo maadaama ay qarsoonta badriga aan bayc lulka yeeli karina waa kan dhulka ku jira qofkana hore uusan u arag ama uu hore u arkay laakiin dee uunan la soo bixi karin oon la guddoonsiin karin mar haddii sawirkii dhulka la geliyo dee in la helaa oo la baarbaara oo lasoo bixiya oo la iibiya way adkaanaysa alqudra cala tasliim baa meesha ka baxaysa marka ayada ah uu iibiyo siidhkaas ama beertaas uu dhulkii la iibiyo oo labadoo wada wadartoodu isla iibiyo isla markaa labadaasba aan u keli karin beec bayci dhammaan wuu ku burayaa dhulku wuu ku asixi lahaae eh? mushkilada jirta waxay tahay waxaa la socdo wax aan la ogeyn oo majhuul ah yacni zarcigan waa majhuul oo waxa sabuul ku jira lama arko siirkanna dhulku ku jiraaba lama arko marka maadaama wax jahaalo ay ku jirto uu dhulkii la socdo waxa weeye qeyb mabiici ka mid ah ayay soo gashay marka dhamaan caqdigii u buraya waaya lacagtii in loo qaybiyana way adkaanaysaa qowlka muctamadka waa kaas qiil baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay tafsiir kuma asaxayo qacan beertana kuma asaxayso laakiin arlada laba qowl baa ku jira qowl dhahaya kuma asaxayo beeci iyo qowl dhahaya wuu ku asaxayaa keligeed bay lacagti oo dhan ku asaxaysa oo siidkii waxba laga soo qaadi maayo iyo zarci waayahay laakiin qowlka waa laga xoog badan yahay walow baaca haddii uu iibiyo ardan dhul maca badrin siruu la iibiyo oo amase zarcin beeruu la iibiyo labadaasoo laa yufradu aan lagu karin bilbayci iib aan lagu kala karin baala bayci wuu ku buraya fi ljamiici dhammaan waqiila waxaa lihi fi lardi arladii waxaa ku sugan qowlaani laba qowl baa ku sugan wayadkhulu waxaa soo gelaya fii bayci اlardi dhulka iibintiisii waxaa soo gelaya alxijaaratu dhagaxyaantii almakhluuqatu ee lagu abuuray fiiha dhulkaas duuna almadfuunati tii lagu aasayse ma soo gelayso walaa khiyaara khiyaar lilmushtari qofkii iibsaday ooma sugnaanin in calima haddii uu ogaa xaalka dhulkan haddii uu la socday in dhagaxyaantani ay markaasi ay ku jirtay wayalzamu albaa'ica kii iibiyana waxaa waajib ku ah annaqlu inuu raro oo uu rujiyo dhagaxyaantaas meesha ku jira wakadaa waxaa la mida ah oo mushtarigii khiyaar usan lahayn in jahil hadduusan arrinkan la soconin oo walam yadura markaa uusan dhib keenaynin qalcuhaa dhagaxyaantaas in la rujiyo wain dara haddii uu dhib keeno qalcuhaa in la rujiya dhagaxyaantii falahu kii iibsada waxaa uu leeyahay alkhiyaaru khiyaar fain ajaaza haddii baycigu socodsiiyo lazima waxaa ku waajibaya albaa'ica kii ka iibiye annaqlu inuu dhagaxyaantii raro wa taswiyatu lardi dhulkii inuu simo wa fii wujuubi ujrati lmili ujratu lmili yani muddadaas dhulka laga raraya dhagaxyaanta mushqaayadda lagu kireeyo dhulkaas wax la ah inay waajibayso waxaa ku sugan muddata naqli muddadii la raraya dhagaxyaanta awjuhun wejiyaalaa ku sugan asaxuhaa wejiyaashaas wejka ugu asax badan waxaa weeye tajibu inay ujradii waajibayso ujratulmidligii innaqala waa haddii uu raray dhagaxyaantii bacda alqabdi intii arlada uu guddoomay kadib innaqala haddii uu raray ninkii baa'ica bacda alqabdi ninkan mushtariga markuu dhulkii guddoomay kadib laa qablahu ka hor haddii uu rarayse wax ujra ah ma leh wuxuu ku yidhi arlada iibkeeda waxaa soo gelaya dhagaxyaanta lagu abuuray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray ilan arladu way kala duwan tahay qaar baan dhagaxyaan lahayn ah ama bacaad qaar baa dhagaxyaan leh marka arlada dhagaxyaan ta ay ka buuxdo ee maalan ilaahay subxana wa tacala ku abuuray dhagaxyaanta ku jirta ee ku aasan waxa weeye way soo gelayaan iibkii dhulka qaybaha dhulka umay ka laakiin dhagaxyaantii lagu aasay ma soo gelayaan haddii ninkani uu lowd dhagax uu ku rogay dhulkii oo uu ku aasay dhagaxyaantaasi ma soo gelayaan iibkii oo waxaa iskale ninka baayaca ah maxaa yeele waxay la mid tahay sida gurigii alaabta ninka baayica ah ay ugu jireen marka alaabta asaga iskale alaabta guriga ku jirta asaga iskale ninkan mushtariga ah khiyaar ma leeyahay laga iibiyo dhul dhagaxyaan lagu aasay wuxuu ku yidhi haddii uu ka warqabay dhagaxyaanta inay dhulka ku jirto wax khiyaara male ilaa asagaa u bareeray isla markaana ninka baayaca ah waxaa waajib ku ah dhagaxyaantaas ku jirta inuu ka saaro dhagaxyaantaa ku jirta inuu ka saaro si qofkan mushtariga ah milkigiisa ugu faaruqiyo waaya haddii uuna ogeynna waa la mid oo khiyaar ma leh ninkan mushtariga ah haddii uusan ogeyn dhagaxyaanta inay meesha ku jirto markii laga iibinayo ayadna khiyaar ma yeelanayo waa haddii eh, rujintaas dhagaxyaanta lasoo siibaya lasoo bixinayo dhulkii wax dhiba aysan u keenin qiimihii dhulka uusan ku naaqusaynin raritaanka iyo simitaankaana aysan muddo dheer qaadanaynin oo yani ujro leh limiliha ujra yani muddo la kirayn kara dhulkii markaa aysan qaadanaynin haddaba haddii dhulka haddii la dhao dhagaxyaantaha laga saaro dhib dhulkii u keenayo oo dhulkii wuxu qiima beenayo ama muddo dheer ay qaadanayso bixinta dhagaxyaanta la bixinayo qofkii mushtariga ahaa ee iibsaday dhulka dhagaxyaanta leh khiyaar buu leeyahay haddii uusan la soconin markii laga iibinayey inuu beeci ku soconayo iyo inuu ka noqonayo asagaa khiyaarleh maadaama uu dhib kala kulmay beeci haddaba haddii beecii uu socodsiiyo dhaho beeci waan socodsiiyey dhagaxyaantaas dhulka ku aasan waxa weeye uma diidayo beecii ee dhulkii beeciisa waan socodsiiyey qofkii baayaca waxaa waajib ku ah inuu dhulkii uu ka raro dhagaxyaantii dhulkiina uu simo ujratulmili ma u waajibaysa ujratu mil waxaa weeye dhulkaas dhulka la midkaa ah, inta lagu karayo muddadaas dhagaxyaanta laga rarayo maalan bil bay qaadatay dhagaxyaanta inta la rarayay bishaas dhulka maxaa lagu karaya dhulka noocan o kale maalan waxa la yidhi boqol doolar baa lagu karayaa marka boqolkaa doolar ninkan mushtariga ah ma ku yeelanaya baayici mise kuma yeelanayo maadaama ay ku kaliftay in muddo dhulkii laga guro dhagax waay wuxuu ku yidhi waxaa ku sugan ujrada waajibitaankeed ujratulmiligaas wejiyaalaa ku sugan awjur dhowr qowl baa ku jira laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye intuu guddoomay kadib haddii dhagaxyaantii la raray ujratulmili wuu yeelanayaa ka horse ma yeelanayo maxaa yeelay bacda alqabdi waa markii uu la wareegay ninkan mushtariga ah dhulkii dhagaxan laga rarayana waxa weeye dhib buu u keenaya walidaalik waxa weeyaan waa kii qaacidana soo dhaaftay almabiic bacda alqabdi min damaan min damaan اlmushtari marka asagaa iska leh laakiin qabla alqabdi intuusan guddoomin ka hor waa aafo samaawi oo kaley la mid tahay ama dhib uu u geystay ninkii baayaca ahaa mabiicii oo waa kaan hore usoo marray inuusan damaani qaadayn hadduu ceebeeyo shaygii mabiic ahaa qabla alqabdi marka qabla alqabdi haddii uu dhagaxyaantii ka raro intuusan guddoonsiinin ka u yeelanaya wydkl fi bayc اrضi dhulkii waxaa soo gelaya iibkiisii alxijaaraةu dhagaxyaantii almakhluuqaةu fiiha dhulka lagu abuuray duuna اmadfunati tii lagu aasayse ma soo gelaysa walaa khiyaara khiyaar lilmushtari kii iibsada oo ma leh in calima haddii ogaa dhagaxyaantaas dhulka ku jirta wayalzamu waxaa ku waajibay albaa'ica kii i iibiyey annaqlu dhagaxyaantii inuu raro wakada waxaa la mid ah oo ninkii mushtariga uusan khiyaar lahayn in jahila haddii uusan arrinka la soconin walam yadura dhib uusan in la rujiyo saaro wain dara haddii uu dhib keenayo in dhagaxyaantii dhulka laga saaro falahu qofkii mushtariga markaa wuxuu leeyahay alkhiyaaru khiyaar buu yeeleeyahay fain ajaaza hadduu beecii socodsiiyo lazima albaa'ica kii ka iibiyey waxaa waajib ku ah markaa annaqlu dhagaxyaantii inuu ka raro dhulkii wa taswiyatu lardi dhulkii inuu simo wa fii wujuubi ujrati lmili dhulka inta lagu kareeyo in la mid ah in ay waajibayso muddata naqli muddadii laga rarayay dhagaxyaanta dhulka awjuh wajiyaalaha ku sugan asaxuhaa wejka ugu asaxsani waxaa weeye tajiba inay waajibayso ujratulmitligii innaqala haddii uu raray dhagaxyaantii bacda alqabdi guddoon kadib laa qablahu ka hor guddoon ka hor haddii uu rarayse ma waajibayso ujratulmitli wayadkhulu waxaa soo gelaya fii bayci lbustaani beertii iibinteedii waxaa soo gelaya beertii iibkeedii waxaa soo gelaya alarda dhulkii washajaru iyo geedihii walxiaanu iyo gidaaradii wakada waxaa la mid albinau dhismihii baa soo gelaya cala madhabi muctamad haddaan qabanno waayahay waa noocii labaad waa noocii labaad ee alfaadii muطlaqada ahayd ee toddobada ahaa kii hore wuxuu ahaa arladii dhulkii kanna waa beertii qofkii haddii uu beer iibiyo oo uusan beertii waxa sheegin caqdi mulaq ku iibiye beertan waan kaa iibiyey buui maalan maxaa soo gelaya iibkeedii waxaa soo gelaya ui kow dhulkii beertaasi ay ku taallay geedihii beertaa ku yaallay gidaarkii ku wareegsanaa beertaa soo gelaya intaaba way soo gelayaan intaa horta khilaaf kuma jiro dhismaha ku dhex yaalla beerta hadduu guri ku dhex yaallo gurigaasi ma soo gelayaa beertii mise ma soo gelaya taa khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ah wuu soo gelayaa dhismahaasi waayahay maadaama beerta dhexdeeda ku yaalo wuxuu ihi wayadkulu waxaa soo gelaya fii bayci lbustaani beertii iibkeedii waxaa soo gelaya ardu dhulkii washajaru iyo geedihii walxiitaan iyo gidaaradii wakada saas oo kale albina lismihii baa soo gelaya cala madhab muctamad haddaan wa fii bayci alqaryati wayadkulu waxaa soo gelaya fii bayci alqaryati tuuladii iibinteedii ama degmadii iibinteedii alabniyatu dhismayaasha wasaaxaatun iyo waxaa weeye bannaano yuxiitu bihaa dhismayaashii hareeraynaya yuxiiu hareeraynaya wa saaxaatun iyo banaano yuxiiu bihaa saaxaadka uu hareeraynaya bal masaaricu beerihiisa ma soo gelayaan calaa saxiixi muctamad wuxuu ku yidhi kani waa noocii saddexaad waa qaryadii haddii uu qaryo yani waa qaryo gooni loo leeyahay qaryada inta badan dad kala duwan baa dego waa dhul lisla oo guryo kala duwan ay ku yaalaan lakiin tan waxaa laga hadlayaa qaryo qof gooni ah uu dhisay oo guryaalu ka dhisay hadda aad bay u dhacdaa oo waxa weeye waxaan loo yaqaana real stateka ama waxa weeye xaafadaha ay shirkaduhu dhisaan dabeetana ay iibiyaan haddaba haddii qaryo ama degmo ama daabiyad waxa dhahdaba qofkii uu iibiyo maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya wuli dhismayaasheeda beeca mulaqa ah waxay doonaanba hadaan dhismayaashaas saaxaadkii bannaanaa meelihii bannaanaa ayaa soo gelaya qaryada dhexdeeda ah geedihii baa soo gelaya dhammaan waxa deyrkeeda ku jiro o dhan baa soo gelaya hadday deyr leedahay laakiin wixii deyrkeeda ka baxsan ma soo gelayo beerihii ma soo gelayaan beerihii ma soo gelayaan haddii beeruhu ay ka baxsan yihiin qaryada beerahaasi ma soo gelayaan waa beeraha ku hareeraysan waxa weeye qaryadii ma soo gelayaan beeceedii waaya maxaa yeele curfiga iyo caadadu waxay ku daratay inaynan beerahaasi soo gelayn waxyaabahanna waxaa loo cuskaday nusuus ma ah waxaa loo cuskaday curfiga iyo caadada qaacidadii alcaadatu muxakamatun ayaa loo cuskaday caadadu waa muxakam waxaanoo dhan waa qaacidat alcurf walcaada ayaa loo ictimaaday marka curfigan uu isbedeli karaa min mantiqa ilaa mantiqa min beledin ilaa beled waddamaduu kala duwanaan karaa wuxuu ku yihi wa fii bayci alqaryati qaryada iibinteedii waxaa soo gelaya alabniyatu dhismayaashii wasaaxaatun iyo bannaano yuxiitu biha suur deyrkii uu hareereynayo lalmasaaricu beerihiisa ma soo gelaya cala saxiixi muctamad haddaan qabanno wa fii bayci daari gurigii iibkiisii waxaa soo gelaya alardu dhulkii wa kullu binaan iyo dhismo walba xataa xamaamuha biyo kululeeyaheedii ama xamaamkeedii biyaha lagu kululeynaya xataa wuu soo gelayaa lalmanquulu wixii la rarayase ma soo gelayo guriga iibkiisii wadalika miaalka dalwi sida wadaantii wey walbakrati iyo cajaladii waxa wey wadaanta wasariiri iyo sariirtii wayadkhulu waxaa soo gelaya watadkhulu waxaa soo gelaya alabwaabu almansuubatu albaabadii oognaa ee guriga ku dhajisnaa baa soo gelaya waxilaquhaa iyo handaraabyadeedii walijaanaatu iyo tashtiyadii dhulka ku dheganaa warafu iyo shalfiskii wasullamu iyo salaankii rafka iyo sulamkaaba almusamaraani lagu mismaaray gurigii wakadaa saasoo kale alsfalu kan hoose oo min xajarayi araxa ee labadii dhagax shiid ka mid ah hoose ee labadii dhagax shiid ka mid ahaa ayaa soo gelaya calaa saxiixi muctamid haddaan qabaano walaclaa kan sarana wuu soo gelayaa wa miftaaxu khalqin iyo miftaaxa qufulka qufulkaasi oo muhbatin la sugay waxa weeye waa sakatuuradii ama qufulkii daakhilaanigaha wey fi asaxi muctamad haddaan qabano kanina waxaa weeye waa kii afraad ee alfaadii muطlaqada ahayd waa yani daartii ama gurigii marka la iibinaya maxaa soo gelaya maxaase ka baxaya guriga waxaa soo gelay u markii uu dhaho bictuka hadihi daar gurigan aan kaa iibiyey oo beecisa u ilaaqo dhulkii horta guriga uu ku fadhiyay ijmaacan wuu soo gelaya waa hadii dhulkaasi iska leeyahay ninka guriga iibiyey oo dhul waqafa uusan ahayn maalan waxaa kale oo soo gelaya dhismo walba oo gurigaas kamid ah yacni dhismo sare iyo dhismo hoose dhammaan waxaasi waxa weeyaan magacii guriga ayuu soo gelayaa xataa xamaamkii biyo kullayski xamaam fuqahadu hadday iطlaaqaan waxay uga jeedaan xamaamkeenna caadiga ma ah waxa weeye waa xamaam biyaha lagu kullayn jiray oo lagu maydhan jiray wayaan marka xamaamkaasi hadduu guriga uu ku dhex yaallo uu ku dhejisan yahay dhulka wuu soo gelayaa maxaa yaele maraafiqdii guriga ayuu ka mid yahay laakiin hadduu yahay xamaam manquul ahoo la rarayo oo wax la rarayo uu yahay markaa ma soo gelayo waxyaabaha la raro oo idil ma soo gelin alaabta la raro oo idil noocii doonaba ha ahatee sida maalan wadaantii oo kale hadduu ceel ku yaallo maalan guriga dhexdiisa ceelkaa wadaantiisi ma soo gelayso cajaladii wareejinaysa xarigga wadaanta lagaga shubayo ceelka cajaladaas ama garaantaas xarig uu ku wareegayo ma soo gelayso maadaama manquul ay tahay wax la rarayo sariirtii ma soo gelayso guriga iibkiisii laakiin waxaa soo gelaya albaabadii mansuubkeed albaabadii guriga ku dhejinaabaa soo gelaya waxaa kale oo soo gelaya albaabada handaraabyadooda meesha la qabanayo ee lagana xidho lagana furo ayaa soo gelaya xilquha ijaanaadkii dashtiyadii baa soo gelaya waa dashtiya dhulka ku dhajisan oo dharka lagu maydho waaya oo dhulka lagu sibdhigey waxaa kale oo soo gelaya rafkii shalfiskii baa soo gelaya shalfiskii gidaarka lagu qabtay ee waxa weeye alaabta la saaranay iyo sullamkii yani waxa weeye waa salaankii ama jaraanjarti ee guriga lagu dhejiyey ayaa markaa soo gelaysa waayahay maadaama labadaasi ay yihiin laba shay oo guriga ku dhejisan oo manquul aan ahayn waxaa kaloo soo gelaya labada dhagaxshiid ee waxaa weeye raashinka lagu ridqo midka hoose maadaama uu ku dhegan yahay dhulkii wuu soo gelayaa guriga iibkiisii kan sarena asna raaci asna ka sarena wuu soo gelaya labada dhagaxshiid midka sare asagu kaa hoose ka hari mahaye ataabicu taabicun ka hoosena wuxuu usoo galay maadaama dhulku ku dhegan yahay ka sarena wuxuu usoo galay maadaama ka hoose uu la socdo oo keliga aan la isticmaalayn marka litabciya ayuu ka sarena marka u raacaya oo labadaba markaas iibkii daatay soo gelayaan waaya furaha qufulka waxaa weeye daakhilaaniga ama sakatuurada ah asna wuu soo gelaya sakatuuradii ama daakhilaanigii waxa wey albaabkii ku dhejisnaa ee albaab gudihiisa ku yaalay qufurkaas iyo furihiisa way soo gelayaan furuhu asagoo keligii faa'iida maba lehe laakiin daakhilaanigaas maadaama uu albaabkii la socdo waxa weeye asnaa iibkii guriga wuu soo gelayaa waxaa kaa baxay marka u yihi miftaaxu khalqin muhbat haddii qufulkii uu yahay quful aan daakhilaani ahayn oo qufulkana maalan guriga dusha lagaga xidho kaasi ma soo gelaya iibkii guriga maxaa yeele wax manquula alaabtaa uu qofka baayac ah oo guriga ka raranaya ee uu qaadanaya oo inbuu asagoo kaasi raacayaa waaya asagii furihiisaba wuxuu ihi wa fii bayci daari daartii iibkeedii waxaa soo gelaya alardu dhulkii wa kullu binaain dhismo walba xataa xamaamuhaa xataa xamaamkeediibaa soo gelaya lalmanquulu wixii la rarayay sama soo gelaya ka dalwi sida wadaantii walbakrati iyo cajaladii wadaanti lagu wareejinayey wasariiri iyo sariirtii guriga taalay watadkhulu waxaa soo gelaysa alabwaaba albaabadii almansuubatu ee guriga ku dhejisnaa waxelaquha iyo handaraabyadeedii walijaanaatu iyo dashtiyadii dhulka ku deganaa waraf iyo shalfiskii waayahay ama waxaa dhahda kabarkii wasullamu iyo jaraanjartii almusamaraan labadaba lagu mismaaray gidaarka wakadaa saasoo kale alasfalu kan hoose oo min xajaray raxa labadii dhagax shiid kamid ah calى صaxiixi muctamd haddaan qaban asna wuxuu soo gelayaa iibkii guriga wala calaa kasrana wuu soo gelaya wamiftaaxu kalqin qufulka miftaaxiisii qufulkaasoo muhbatin waxa weeye ku sugan waxa weeye albaabkii oo daakhilaanigii ah weeyaan ama sakatuuradii fi asaxi muctamd haddaan qabano wa fii bayci daabati daabadii iibkeedii waxaa soo gelaya nacluhaa kabaheedii baa soo gelaya wakadaa saasoo kale hiyaabu اlcabdi addoonka maryihiisii fii beycihi tadkhulu waxay soo gelaysaa fii beycihi iibkiisii bay soo gelaysaa fi asaxi muctamad haddaan qaban qultu waxaan alasaxu muctamad waxaa weye laa tadkhulu inaysan soo gelin hiyaabulcabdi addoonka maryihiisii wallahu aclam kani waa kii shanaad waa baycu alxayawaan noolihii marka la iibinayo marka noolihii marna wuxuu noqon karaa daabo marna wuxuu noqon karaa addoon haddii daabadii la iibiye kabaheedii baa soo gelaya kabaha daabada lagu sheegay waxaa weeye waa waa bir qoobka loo gelinayay oo ka ilaalinaysa qodxihii iyo birihii iyo waxyaabihii ka ilaalinaysa weyaan oo inay dee waxa weeye dhaawac soo gaadho qoobkeedii ka ilaalinaysa kaasaa nacliga loo jeeda kaba caadiho ma aha loo xidhayo waaya marka kabahaas qoobka loo gelinaya ee birta ah beecii daabadu raacaya laakiin waxyaabaha kale lagu heenseeya daabadii sida maalan koorihii iyo xakamihii iyo kabid maxaan ku dhaha heryadii wixii la midka ma soo gelayaan beeca daabada ee waxaa ninkii baayaca ah maryihii addoonka iibkiisa ayay soo gelayaan buu yihi fil asaxi muctamad haddaan qabanno oo curfigii baan ilaalinayna lakiin nabiga halkaa ka daba tago wuxuu yihi sida muctamadka ah maryaha addoonku iibkiisa ma soo gelayaan oo haddii addoon aada iibiso addoonkaas markii iibkuu dhaco maryihiisii waxa wey adaa qaadan doona ninkii baayaca iska leh ee iibkiisa ma soo gelayaan maxaa yeelay lafdiga addoonku waxa wey wuxuu ku dhacaya addoonku khali ahe dharkiisa ma soo gelayaan waayahay dharka waa lagu asturaya on inta la iibinayo laakiin maalinta iibku dhaco ayuu ninkii baayacaha dhihi doonaa oo dharka iga soo bixi oo dhar aad usoo iibso addoonkaaga wuxuu hi wa fii bayci daabati daabada iibkeedii waxaa soo gelay nacluha kabaheedi wakada waxaa la mida tiyaabu lcabdi addoonka maryihiisi fii baycihi biiciisa soo gelaysa fil asaxi muctamad haddaan qaadano qultu waxaan alasaxu muctamad waxa weye laa tadkul inay soo gelin tiyaabu lcabdi addoonka maryihiisi wallahu aclam farcun haadaa kanu farcun weeye baaca idaa baaca hadduu iibiyo shajaratan geed hadduu iibiyo dakhala waxaa soo gelaya curuuquha xididadeedii waraquha iyo caleenteedii fii waraqi tuuti tuutka caleentiisii waxaa kusugan wejin wej inaysan soo gelaynin waaqsaanuha laamaheedii baa soo gelay ila alyaabisa laanta qalalan marka laga reebo waayahay alfaadii toddobada ahayd ayuu halkan ku sheegi doonaa kii lixaad iyo kii toddobaad ka lixaad hadaba waxaa weeye geedka iibintiisi maxaa soo gelaya wuxuu hi haddii uu geed iibiyo geed qoyan iibkeedii waxaa soo gelaya xididadeedii caleenteedii iyo laamaheedii intaaba musamihii geedka ayay ka mid yihiin waaya caleenta laakiin khilaaf baa ku yar jira haddii caleentu ay tahay caleen gooni loo iibiyo sida caleenta geedka la tuudka waa geed midhihiisu ay shabahaan canabka waaya markaa wej baa ku suganoo wuxuu leeyahay caleenta tuudku ma soo gelaysa maadaama si gooniha loo iibiyo si gooni ahna loo cuno oo caleemaha kale uu ka duwan yahay isaga caleenta xidnahana saasoo kale waa lamida khilaafka kaa ku jira oo mahaysna ku jira oo qowl baa wuxuu leeyahay caleenta xinaha geedka xinaha caleentiisu ma soo gelayso oo ninka baayaca iska leh hadduu geed iibiyo caleenta xinaha iyo caleenta tuudka ninka baayaca iska le lakin sida muctamadka geedaho dhan waa isku mid waxa weeye haddii qofku geedu iibiyo geedka jiridiisii iyo caleentiisii iyo xididadiisii iyo laamihiisi inta way soo gelayaan laamahanu way soo gelayaan laakiin mualifku wuxuu ka reebay ila alyaabis laamaha qalalan ee engegan ayagu beyci geedkama soo gelayaan maxaa yeele laabaha qalalan curfi wuxuu ku dareeray in la jarto oo xaaba laga dhigto marka bayci ma soo gelayaan wuxuu ihi baaca idaa baaca hadduu iibiyo shajaratan geed dakhala waxaa soo gelaya curuqa xidadadeedii waa waraquha caleenteedii wa fii waraqi tuuti tuutka caleentiisa waxaa ku sugan wejin wej dhahaya in aysan soo gelaynin baycii geedka wa aqsaanuhaa wadakhala waxaa soo gelaya aqsaanuhaa geedka laamihiisi ila lyaabisa wixii qalalan marka laga reebo wayasixu waxaa asaxaya baycuhaa geedka in la iibiyo bishari alqalci rujin shardigeed aw ilqaci ama goyn shardigeed wa bishari alibqaa'i in la iska daayo shardigeed waliطlaaqu marka la ilaaqo beeci geedka yaqtadii ilaaqaasi wuxuu keenayaa ee aan la sheegin goyn iyo jarid iyo dayntoona alibqaa in la iska daayo geedkii ayuu markaa keenaya wuxuu ku yidhi waxaa asaxaya in geedkii la iibiyo bishardi in la jaro ama in la rujiyo ama in la iska daayo bishari alqalci rujin shardigeed qofkan wuxuu ihi geedkan waan kaa iibiyey bishardi inaad iga rujisato marka beecaasi wuu asaxaya xididadiina markaa way gelayaan mar rujin haddii la sheegay macal xididadii baa lasoo rujinaya beecii ee xididada way gelayaan aw ilqaci ama goyn buu shardiy wuxuu ihi geedka waan kaa iibiyey bishardi inaad iga goosato markaa xididadii ma soo gelayaane xagga sare wixii dhulka ka sarreeya ayuunbaa geedka laga jaraya xididadii ma soo gelayaan wa bishardi ibqaa wuxuu ihi geedka waan kaa iibiyey bishard inaad iska daysato ama ninka mushtariga wuxuu ihi bishard inaan iska daysta geedkan oo dhulkaa igu yaallo intaaba waa saxaya shardigiina waa la raacaya haddii laakiin beyci la iska idlaaqo oo waxba aan la sheegin saddexdaa midna aan la sheegin qaci iyo qalci iyo ibqaa toona aan la sheegin ilaaqaasi beeca laska ilaaqa la sii daayey wuxuu keenayaabuu ku in geedkii la daayiyo oo aan la rujinin ama la jarin waaya ibqaa keenayaa waa geedku hadduu qoyan yahay wey geedku hadduu qoyan yahay wey maxaa yl caadada waxay ku darartay geed haddii la iibiyo in iska daayo geedkii oon la rujinin lana goynin wuxuu yidhi wayasixu beycuha geedkii iibintiisiiba asaxay bishardi qalci rujin shardigeed aw ilqaci ama goyn shardigeed wabishari ibqaa'i laiska daayay shardigan waliطlaaqu in beecii la ilaaqo oo laiska sii daayo oo intaa midna aan la sheegin yaqtadii ilaaqaasi wuxuu keenaya alibqaa geedkii in la daayo walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniya laa yadkulu inuusan soo gelaynin almaqrisu makaanu tallaalki halka laga tallaalay geedka ee geedkuu ku yaalay inuusan soo gelaynin beyciisii laakiin hase yeeshee yastaxiqu uu mutaysanaya qofkii geedka iibsaday manfacatahu manfacata almaqrisi halkii geedka laga tallaalay manfacadiisa ayuu mutaysanayaa maa baqiyat shajaratu geedkii dhulka ku baaqi wuxuu ku yidhi qofkii haddii geed laga iibiyo geedkaa dhulka uu ku yaalo ee maqhriska ah almaqhris waxa weeye bikasri raa waxa weeye halka geedka laga tallaalay halkaasi dhulkaa ma soo gelaya iibkii geedka ma soo gelaya maxaa yeele geedka magaciisu ma soo hoosgelayo dhulkii geed baa lagaa iibiya dhulka ku yaal lagaama iibin marka inta uu ku yaalla xataa melihid qofkaa baayaca iskale haddaba qofkii mushtariga geedka iibsaday waxaa weeye ma iibin karo intaa uu geedku uu ku yaallo isla markaa geed kale kama tallaali karo haddii geedkii hore la rujiyo wuxuuse mutaystaa qofkan mushtariga uu xaq u leeyahay manfacada maqriska halkaa geedka uu ku yaalo manfacadiisa asagaa iskale inta geedkaasi dhulka uu ku yaalo ayuu manfacadiisa leeyahay qofka maalinka dhulka iskalena waxaa waajib ku ah inuu markaa u gacangeliyo maqriska halkaa geedka uu ku yaalo inuu intifaacsado ninka mushtariga ah oo maaragtay geedkiisa maadaama uu ku yaalo waaya wuxuu idhi walasaxu muctamad waxaa weeye annahu shaniya laa yadkulu lmaqrisu halkii geedka laga talaalay inaysan soo gelin iibkii geedka laakiin asaga soo yastaxiqu wuu mutaysanaya qofkii geedka iibsaday manfacatahu manfacata almaqris halkii geedka laga talaalay manfacadiisii maa baqiyat shajaratu geedkii intuu baaqi yahay walow kaanat hadday tahay geedii yaabisatan mid qalalan lazima almushtari kii iibsaday waxaa waajib ku ah alqalcu inuu rujiyo ayaa markaa waajib ku ah haddii geedkan la iibiye u yahay geed engegano qalalay waxaa waajib ku ah ninkan mushtariga ah haddii beyci la ilaaqay udhaho geedkan qalalan ama engegama kaa iibiyey inuu markaa hujiyo ayaa ninkii mushtariga waajib ku ah waayo caadada saa ku dareersata oo curfiga iyo caadada ayaa halkan xukumaya oo geed qalalan dhulku inuu ku sii yaalo wax faa'iidaha ma leh geedka qalalan waxaa loo iibsanaya waxaa weeyaan xaabo dee ha goosto geedkaa oo xaabaha ka dhigto waxba dhulku inuu ku sii yaalo faa'iide ma keenayso walow kaana hadday tahay geedii yaabisatan mid engegan laziman mushtari kii iibsaday waxaa waajib ku ah alqalcu inuu rujiyo wa amaratu nakli geetimireedkii midhihiisii almabiici ee la iibiyey shuridat midhaha hadii loo shardiyo lilbaa'ici kii iibiyey awamase almushtari kii iibsaday cumila bihi shardiga waa lagu camalfalayaa wailaa haddii kale oo aan midna waxba loo shardinin fandur eeg fain lam yata'abbar haddii uusan ka awrdhammin minhaa midhihii shay waxba fahiya midhahaasi lilmushtari kii iibsaday buu u sugnaaday wailaa haddii kale oo la bacrimiyey wax kamid ah yacni midhihii falilbaa'ici baa'ic ayuu u sugnaaday waayo midhihii baa'icaas ka yeelanaya wuxuu iibiyey qofkan geetimireed buu iibiyey geetimireedkii ee uu iibiyey midhihiisii haddii loo shardiyo ninkan baa'ica ah oo u dhaho maalan waan kaa iibiyey midhiisana aniga iska leh hardigii baa lagu camalfalaya oo midhaha waxaa iska lenaya baayaca haddii loo shardiyo mushtarigana waxa weeye oo uu dhaho maalan geedkan timire geed timireedka waan ka iibiye midhihiisana waxa weye adiga iska leh dee mushtarigii baa iska yaraya kolba shardigii ayaa lagu camalfalaya almuslimuuna calaa shuruudihim haddii aan waxba la shardinin geedtimireedkiina la iibiyo midhihiisa yaa yeelanaya ninkii baayacaha geedka iibiyey baa iska leh mise ninkan mushtariga ah la eegayaa buuri midhahan in la bacrimiyo inaan la bacriminin haddii biri aan waxba laga bacriminin markaa ninkan mushtariga ah ayaa yeelanaya midhihii geetimireedka hadduu yahay geetimireed aan la bacriminin midhihiisa waxaa yeelanaya mushtarigii haddii la bacrimiyena waxaa iskale baayaca midhihiisi waaya bacriminta horta maxay tahay bacriminta waxaa weeye ubaxa geedka labka ah in la soo qaado oo ubaxa geedka dhadiga ah lagu daadiyo si midhihii ay si fiican usoo baxaan ayaa bacrinta lagu sheegay weyaan waa talqiix awrdhabidna waa la yidhahdaa bacribinna waa la dhahaa geedkii labka ah ubixiisii ayaa lasoo qaadaya geedkii dhadiga ubixiisii baa lagu daadinaya marka midho fiican baa soo baxayo waa weyn waaya haddii haddaba geedkaas geedtimireedka ah aan la bacriminin midhiisa waxaa yeelanaya mushtariga haddii la bacrimin midhiisa waxaa yeelanaya baayic hadduusan wax shardiga jirin taana waxaa daliil u ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man baaca nakhlan qofkii geetibireed iibiya qad ubirat oo la bacrimiyey fatamaruhaa midhaheedii lbaayic baayica iskale ilaa an yashtaridaha almubtaac kii iibsaday inuu shardiyo markaa midhihii mooyaane oo asagu markaa geedkii la bacrimiyey midhihiis hadduu shardiya asagaa iska yeelanaya xadiidkan waxaa laga fahmaya mafhuumkiisa mafhuum mukhaalafa waxa weeye haddii geetimireedkii aan la bacriminin midhihiisa inuu yeelan doono ninkan mushtariga ah ee waxa weeye iibsaday geedkaas inuu qofkii baayacaha uu shardiyo mooyaane xadidka saasa laga fahmaya wuxuu hi wahamaratu naqli geetimireedkii midhihiisii almabiici ee la iibiyey inshuridat haddii loo shardiyo midhahaas libaayici baayici aw masal mushtari mushtarigi loo shardiyo cumila bihi shardiga oo lagu camalfalaya wailaa haddii kale oo aan midna loo shardinin fain lam yata'abbar hadduusan awrdhammin minhaa geed nakhladii ama geedtimireedkii shaygu waxba hadduusan ka wardhammin fahiya midhihii waxaa iskale lmushtari kii iibsaday wailaa haddii kale oo wax xuun laga ordhabay oo wax ka mida geedkii la bacrimiyey falilbaayici midhihii waxaa yeelanaya markaa ninkii iibiyey ayaa iskale maxaa yeel markan waxay u dhow yihiin inay go-aan mar haddii la bacrimiyey marka ninkii iibiyey ayaa yeelan doona wamaa yakhruju wixii uu soo baxo amaruhu midhihiisu bilaa nawrin katini wadalika miaal katinin tiinkii weeye wacinabin iyo cinabkii inbaraza haddii uu soo muuqdo amaruhu midhihiisii falilbaa'ici midhahaas markaa waxaa yeelanayaa ninkii iibiyey wailaa haddii kale oo midhihii ayna soo muuqanin falilmushtari kii iibsaday baa yeelanaya wamaa kharaja wixii ku soo baxa fii nawrihi ubixiisa uma dabaytana saqada ubxii uu daadanayo ka mishmishin wadalika miaal ka mishmishin mishmishkii weye wa tufaaxin iyo tufaaxi falilmushtari markaa midhihii waxaa iska yeelanaya kii iibsaday in lam tancaqidu haddaysan guntamin ahamaratu midhihii wakada waxaa la mida ah in incaaqadat hadday guntantay midhihii hadday guntamaanna waa un la mid oo walam yatanaahar inawru ubixiina uusan daadanin fi lasaxi muctamad haddaan qabanno marka waxaa yeelanaya ninkii mushtariga ahaa wa bacda tanaauri markii ubixii uu daata kadib lilbaaici midhihii waxaa yeelanaya ninkii iibiyey unbaa yeelanaya wuxuu ku yidhi geedaha wixii midhahoodu ay soo baxaan bilaa ubax ayagoon ubaxba bixinin ayay midhihii guntamayaan geedaha qaar saasaa jira qaarna ubax bay bixinayaan marka hore ubaxii baa dildilaacaya dabeetana midhihii ayaa kasoo dhexbaxaya ubaxii oo sidaa ku guntamaya marka labadii wuu kala qaaday mualifku wuxuu ku yidhi geedaha wixii midhahoodu bilaa ubax bay soo baxaan sida geedka tiinka la yidhaahdo iyo cinabka geedo badan baa noocaas haddii midhihii ay soo muuqdaan oy mar ay midhihii ay soo baxaan baayaca ayaa markaa iska leh midhahaas hadduu geedkii iibiye midhihiisa asagaa iska yeelana maxaa yeelay midhahani waxay u dhow yihiin inay go-aan baayaca iska yeelanaya haddii kale oo ayna soo bixin midhihii inay soo muuqanina midhahaas qarsoon waxaa yeelan doona soo bixi doona mushtariga iskale maadaama aysan dhaweynba soo bixitaankoodii iyo goosashadoodii aysan dhaweyn yahay wixii geeda ah ee midhahoodu ay ku soo baxaan ubax ubax baa marka hore soo baxaya dabeetana ubaxaas ayaa dilaacaya dabeetana midhihiibaa ka soo dhexbaxaya oo guntamaya dabeetana ubaxiibaa ka daadanaya markay midhihii soo baxaan sida geedka la mishmishka iyo tufaaxa geedahaas midhahooda waxaa iskale mushtariga hadii midhihii ayna weli guntamin haddayna midhihii weli guntamin mushtariga iskaleh maxaa yeele midho weli yacni soo baxay oo soo muuqday ma aha waxaa la mid ah hadday midhihii guntamaan laakiin weli ubaxii una ka daadan ubaxiiba weli qarinaya midhihii oo ubaxii ku dhex jiraan taana waxaa iskale mushtarigi haddii laakiin midhihii ay guntamaan ubixiina uu ka daato markaa baayaca iska yeelanaya maxaa yeele markaas midhahaas in la goosto ayuunbaa harhsan marka baayacii geedkaa iibiyey midhihiisa asagaa iska leh laakiin haddayna weli ubaxii aynas daadinin mushtariga ayaa yeelan doona wuxuu ku yidhi wamaa yruju wamaa geedkii yakhruju uu soo baxo amaruhu midhihiisu bilaa nowlan ubax la-aan wadalika miaalka tiinan tiinki wey cinabin cinab wey imbaras hadduu soo bao soo muuqdo tamaruhu midhihiisa falilbaayaci midhaha iibiyihiinbaa iskale wailaa haddii kale oo midhihii ayna soo muuqanin falimustari midhihii waxaa iska yeelanaya kii iibsaday wamaa geedkii kharaja uu soo baxo amaruhu midhihiisii fii nawrihi ubixiisi uu ku soo baxo uma dabeetana saqada ubaxaasi uu daadanayo ka mishbashin mishbashkii weeye wa tufaaxin iyo tufaaxin falilmushtari mushtariga kii iibsaday ayuunbaa markaa midhihii yeelan doona in lam tancaqidi amaratu waa haddii ayna guntamin wakada waxaa la mid ah in incaqadat midhihii hadday guntamaan oo walam yatanaahar inawru ubixii weliise uusan daadanin i asaxi muctamad haddaan qaban wa bacda tanaahuri markii ubixii uu daata kadibse lilbaa'ici midhihii waxaa yeelanayaa kii iibiyey walow baac hadduu iibiye nakhalaati bustaanin beer geedtimireedkeed hadduu iibiyo nakhalaadkaasoo mulicatan buu idiin qoray soo maaha way kordhiga tahay taabo mulicati buu idiin qoray qof mulicatan uu qoray ma jira mulicatan baa sax eg mulicatan waxay sifa u tahay nakhilaat ayay sifa u tahay nakhilaatna waa mafcuul bihi waa mansuub bilkasra liannahu jamcu mu'anaf saalim marka waxaa weeyaan walow baca hadduu iibiyo nakhilaati bustaanin beer geetimireedkeed geetimireedkaasoo muطlicatan ubax bixiyey wa bacduhaa barhkeedna mu'abbarun la owrdhabay ama la bacrimeeyey falilbaa'ici baa'ici ayaa iska leh markaa midhihii wuxuu ku yidhi qofkii hadduu iibiyo beer ay ku taalo geetimireedyo ubixii bixiyey beertaas bar ka ahana la bacrimiyey marka beertaas wax alla wixii midho ay bixinayso waxaa iskale baa'icibaa iskaleh beertaas midhaheedu ma yeelan doono ninkii mushtarigaah beertaa iibsaday waa yahay fain afrada haddaba hadduu ku keli yeelo maa lam yuabbar waxaan la awrdhabin oon la bacribinin hadduu ku keli yeela iibkii oo beertii ka mid ah falilmushtari mushtariga ayaa markaa yeelan doona midhihii iyo ubixiiba filasaxi muctamad haddaan qabano walow kaanat haddii ay ku sugan tahay nakhalaadkaas fii basaatiina beero falasaxu muctamad waxaa weeye ifraadu kulli bustaanin beer walba in lagu keli yeelayo bixukmi xukumkiisa wuxuu ku yidhi haddii uu iibkii ku keli yeelo intaan la ordhabin ee la bacriminin beertii markaa midhihii waxaa yeelan doona ninkii mushtariga ahaa maxaa yeelay intaa uu iibiyey lama bacriminin waaya haddii nakhalaadkaasi ay ku yaallaan beero kala duwan oo beeraha qaarna la bacrimiyey qaarna aan la bacriminin midka saxuumkiisa ayuu yeelan doonaa kii la bacrimiyena waxaa yeelan doona midhihiisa baayaca kii aan la bacrimininna midhihiisa waxaa yeelanaya mushtariga saasa loo kala qaadaya wuxuu idhi walow baaca hadduu iibiye nakhalaata bustaanin beer geetimireedkeed mudlicatan oo ubixii bixisay wa bacduhaa barkeedna mu'abarun oo la bacrimiyey falilbaayici midhihi waxaa iska yeelanaya baayici fain afrada hadduu ku keli yeelo beecii maa lam yuabar waxaan la bacribinin falimustari kii iibsaday unba iskale filasaxi muctamad haddaan qabaan walow kaanat haddii ay tahay nakhalaadkaasi fii basaatiina beeraha hadday ku sugan tahay filasax waxaa weeye ifraadu kulli bustaanin beer walba in lagu keli yeelayo bixukmi xukunkiisa waidaa baqiyat ihamaratu midhihii hadday u hadho lilbaa'ici qofkii iibiyey fain sharada hadduu shardiyo alqaطca goyn lazimahu wuu ku waajibayaa ilaa haddii kale falahu waxaa u bannaan tarkuha inuu iskaga tago midhihii ilaljadaadi intay ka gaarayaan goyn wuxuu ku yidhi qofkii baayaca hadday midhihii u hadhaan oo shardiga uga hadhaan ama siyaabihan soo tilmaamay wax ka mid a ah, haddii uu shardiya ninkii mushtariga in laga gooyo markaa shardiga waa la raacaya hadduu dha maalan geedkan waan kaa iibsaday bishardi niyow baayaca ah midhihiisan adiga iskale iga gooso waa waajib in shardigaa la raaco markaa wafaan bishard shardigaa lagu camalfalaya haddii laakiin shardigaa uusan jirin oo la iska ilaaqo markaa wuu iska dayn karaa midhihii ilaa inta ay ka gaadhayaan xilligay bislaanayeen ee la goosanayay wuxuu ihi waidaa baqiyat tamaratu midhihii hadday hadhaan lilbaayici qofkii iibiyey ee u hadhaan fain sharda hadduu shardiya alqaca goyn lazimahu way ku waajibaysaa wailaa haddii kale oo goyntii aan la shardin falahu waxaa u bannaan tarkuha inuu iskaga tago iljadaadi inta laga goosanayo walikullin minhumaa mid walba waxaa uu u bannaan asaqi inuu waraabiyo in intafaca haddii uu intifaacsado bihii waraabintii ashajaru geedkii iyo wathamaru midhihii walaa manca lilakhari ka kalena uma diidi karo wain darahumaa haddii saqiyi waraabintii ay dhibto labadoodaba lam yajuz markaa waraabintaasi ma bannaano ilaa biridaahumaa labadooda inay raalli ku yihiin mooyaane wain dara axadumaa midkood hadduu dhibo watanaasaca ay isku qabtaan ay ku murmaan in la waraabiyo in laga daayo waraabintii fusikha alcaqdu caqdigii markaa waa fasakhaya ilaa an yusaamixa inuu ogolaado mooyaane almutadariru kii dhibka mudanayay dhibanaha ahaa waqiila waxaa lii liaalib istaqi kii waraabinta dalbanayay u bannaan yasqi inuu markaa waraabiyo walow kaana amaru midhihii hadday yihiin yantasu kuwa nuugaya ruduubata shajari geedka qoyaankiisii ama dheecaankiisii lazima waxaa waajib ku ah markaa albaa'ica kii iibiyey an yaqdaca inuu gooyo midhihii aw amase yasqi inuu geedkii waraabiyo wuxuu ku yidhi qofkii baayaca ahaa uu geed iibiyo isla markaana midhihii asagay u hadhaan marka hadda waxaan haynaa hal geed oo geedkiinu iska leeyahay mushtarigii midhihiisana baayici u leeyahay marka mid walba wuxuu xaq u leeyahay geedkii inuu waraabiyo ila mid kasta u intifaacsanayaa haddii midhihii iyo geedkiiba ay wax u tarayso waraabintii mid kasta ha waraabiyo baayiciina ha waraabiyo mushtarigiina ha waraabiyo ilan midhahana waxaa iskale baayica geedkana waxaa iskale mushtariga waaya midna midka kale ooma diidi karo ooma dhigi karo geedka ha waraabinin maxaa wa dhiba kasoo gaadhaya waraabintaasi ma jirto haddii labadaba dhib uu u keenayo waraabintii oo geedkiibuu dhibaya waraabintii ama midhihiibuu dhibaya oo midhihi way bislaadeen hadda waraabintu dhib bay u keenaysaaba maalan markaa ma banaano in la waraabiyo inay labadooda raalli ku yihiin mooyaane waay maxaa yale dhib baa ka dhalanaya haddii midkood u dhibayo bal u fiirso midkood buu waraabintii dhibayaa ama midhihiibuu dhibaya ama geedkiibuu dhibaya baayiciibuu dhibaya waraabintii ama mushtarigiiba dhibaysaa oo marka isku qabtaan geedkii waan waraabinaynaa iyo kadaniyo ha waraabin dhib bay ii keenaysaa midba wuxuu egayaa maslaxadiisii mar haddii taasi dhacdo caqdigii beyca waa la fasakhayaa maxaa yeelay laguma socon karo caqdigi mar haddii laisku qabtay waraabintii iyo in waraabintii laga daayo mid kastana uu ku dhibtoonayo marka wuu fasakhayaa beecii ilaa an yusaamixa almutadarir kii dhibka mudanaya inuu iska ogolaado dhaho miyan mooyaane oo u dhaho niyow iska waraabi anuu dhibba aan muta e maalan baayacii midhaha iska lahaaba midhihiisi dhib u keenaya waraabintii marka wuxuu yihi niyow mushtariyow geedkaaga iska waraabi maadaama geedkaaga waraabintii wax u tarayso walow aniga midhahayga dhibba ha u keente iska waraabi marka hadduu fasaxo taasi waa caadi caqdi la fasakhi maayo laakiin hadday isku qabtaan oo laismari waayaan caqdigii bayc waa la fasakhaya gebi ahaanba qiil wuxuu leeyahay la fasakhi mahaye ee kolba ninka waraabinta dalbanaya ayaa mudnaanta iska lehoo ha waraabiyo ama baayac ha ahaado ama mushtari ha ahaado ka kale dhibkiisa loo aabiyeeli maayo laakiin qowlkan waxaa weeye qaacidadii buu khilaafsan yahay adararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo midhihii hadday geedka dheecaankii ka nuugayaan oo geedkii usaa ku qalalaya haddii aan la waraabinin midhahana waxaa iska lahaa baayaca markaa ninkii baayac laba mid un ha doorto inuu midhihiisa goosto iyo inuu geedka waraabiyo labadaa mid unbuu dooranayaa maxaa yeeley ninkii mushtariga ahaa ayay markaa dhib ay soo gaaraysaa qaacidada fiqigan waxay leedahay adararu adararu yuzaal adararu yuzaal wuxuu yihi waidaa baqiyat ihamaratu midhihii hadday u hadhaan lilbaayici ninkii iibiyey fain sharada hadduu shardiyo alqadca goyn lazima way ku waajibaysaa wailaa hadii kale uusan sardinin goyn falahu waxaa u bannaan tarkuha inuu iskaga tago ila jadaadi inta midhihii laga goynayo ay bisayl gaarayaan walikulli minhuma mid kasta waxaa u bannaan labadii mutabaayicayn ah baayici iyo mushtarigiiba asaki inuu waraabiyo in intafaca hadduu intifaacsado bihi waraabintaas ashajaru geedkii wathamaru midhihii walaa manca diidid oma sugnaan lilaahari kakale ka kale oma diidi karo wain darahumaa haddii waraabintii labadaba dhib u keenayso lamijiisuma bannaan marka waraabintaas ilaa biridahuma labadaba inay raalli ku yihiin mooyaan wain dara hadday dhib u keenaysa waraabintii axadahumaa midkood watanaasaca oo markaa isku qabtaan ku murmaan waraabintii fusika alcaqdu caqdigii waa la fasakhaya ilaa an yusaamaxa almutadariru kan dhibka mudanaya inuu ogolaado mooyaane waqiila waxaa yidhi liaalib istakhi waraabinta kii dalbanayey waxaa u bannaan an yaskiya inuu waraabiyo walow kaana amaru midhihi hadday yihiin yamtasu kuwa nuugaya ruduubata shajari geedka qoyaankiisa iyo dheecaankiisa lazima albaayaca baayicii waxaa markaa ku waajib ah an yaqطac midhihiisi inuu goosto ow ama siga geedkii inuu waraabiyo wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina